بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaynu ku guda jirnay geesiyadii muslimiinta taariikhdoodii waxaynaanu bilownay oo aynu ka warramnay mid ka mida ah geesiyada muslimiinta oo uu ka mid ahaa saxaabigii cabdillaahi bnu zubayr radia allahu canhuma waxaynu soo tilmaamnay walaalayaal dhalashadiisii iyo saamayntii raadkii uu ku lahaa mujtamica muslimiinta dhexdooda isagoo weliba ah wiil yar oo kuray ah marka walaalyaal markii nebiga calayhi salaatu wasalaam la oobsaday kadib waxaa khaliifadii la wareegay abubakar asidiiq oo ahaa markaa cabdilaahi bnu zubayr awowgii kadibna dadkii carbeed ee magaaladaas ama jasiiradda carbeed baan u jeedaay way ridoobeen marka waxaa u babac dhigay oo iska dhiciyey abubakar asidiiq radi allahu canhu maa iyo uu ka guulaystay marka murtadiintii ka ridooday diinta islaamka kadibna waxaa bilaabantay walaalayaal futuxaadkii waaweynaa iyo furashooyinkii waaweynaa ee islaamka wuxuu abubakar uu diray radia allahu canhu saxaabadiisii muthanna ibn xaarith ashaybani radia allahu canhu ninkaas ayuu wuxuu u diray dhulkan faris ama ciraaq iminka loo yaqaan sidoo kale wuxuu ka daba diray markii dambe seeftii ilaahay ee galka la-ayd waa khaalid ibn lwaliid almakhzumey radi allahu canhu isla markaa haddana wuxuu diray ciidan kale ayuu u diray dhulka sham oo u haysan jireen markaa roomaankii ama bisantiniyiinta dadkii loo yaqaanay ay ka talin jireen dhowr markaa hogaamiyeyaal oo ciidankaasi ka koobnaa ayuu markaa abubakar uu diray sida saxaabigii shuraxbiil ibnu xasana iyo yeziid ibnu mucaawiya ama yeziid ibnu abi sufyaan camru bnu alcaas iyo abu cubayd ibnu caamir ibn aljaraax radi allahu canhum raggaas ayuu diray markaa madax ahaa oo markaa maalinba mid uu noqonayo hogaamiyaha sare ee ciidamada oo dhan kadibna walaalayaal waxaa dhacday in boqorkii roomaanka ka talin jiray ee hiraqa lo odhan jiray inuu soo urursaday ciidan aad iyo aad u tiro badan si uu iskaga dhiciyo ciidamada muslimiinta ciidamo kor u dhaafiyo laba boqol iyo konton kun oo ciidan ayaa la dhahaa ayaa ninkii hiraqa lo odhan jiray ee roomaanka uu soo dirayo markaa la dagaalamaya muslimiintii markaa waxay ogaadeen muslimiintu inuu mowqifkan yahay mowqif adag ciidamadan inay aad u tiro badan yihiin madad bay weydiisteen abubakar abuubakar wuxuu u diray markaa khaalid ibn lwaliid almakhzumiy sayfullahi almasluul seeftii ilaahay galka la ee khaalid ibn lwaliid ayuu u diray oo wuxuu ku dhahay ciraaq ka tag oo waxaad saacidayo kaalmaysaa walaaladaada muslimiinta ee jooga dhulka sham waxaa kaloo khaalid la socda walaalayaal geesigii kale muslimiinta alqacqaac ibni camru tamiimi radia allahu canhu geesi weyn wacdaro la yaablana ka dhigay ee dhammaan goobihii dagaalada ee uu ka qayb galay walaalayaal khaalid wuxuu tegey marka dhulkii shaam isagana uu abubakar ka dhigay jenaraalka guud iyo hogaamiyaha ciidamada muslimiinta oo dhan ee ka dagaalamaya aaggaas ama jihada dhulka shaam oo dhan khaalid ibnulwaliid ciidankiisii buu hagaajiystay dhowr markaa uu maro ama hogaamiye guuto ayuu samaystay hogaamiyeyaashii waaweynaa waxaa ka mid ahaa abu cubayda ibn camir ibn aljaraax amiinu hadihi lumma iyo camru bn alcaas daahiya min duhaati alcarab iyo yaziid ibn abi sufyaan saddexdaa nin ayuu ka dhigtay hogaamiyeyaal madax sare ah sidoo kale kooxo kale ayuu haddana u magacaabay rag kale oo iyaguna magac lahaa sida saxaabiga cayaad ibnu ghanem wuxuu ka dhigay marka koox madaxeed buu ka dhigay alqacqaac ibni camru sidoo kale hashim ibni abi cutba ama hashim ibni cutba wiil yaroo dhalinyaro buu ahaa waa ninkii wacdaraha la yaab kale ka geystay markii la furanayay ciraaq oo uu adeerka u ahaa saxaabigii weynaaye qaaliga ahaa sacad ibn abi waqaas radi allahu canhum waxaa kaloo ka mid ahaa raggii madaxda noqday ama koox madaxeedka noqday ziyaad ibn xandaleh imru'ulqays cakrama ibn abijahl abijahl wiilkii uu dhalay cakrama loodhan jiray oo islaamay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam islaamnimadiisuna ay wanaagsanaatay kadibna ku shahiiday macrakada yarmuuk ee aynu ka warrami doono waxaa kaloo ka mid ahaa umaradaas zubayr ibn alcawaam radi allahu canhu geesigii muslimiinta cabduraxmaan ibn khaalid ibn lwalid khaalid ibn walid wiil uu dhalay cabduraxmaan la dhaho sideed iyo toban jir aha gebigiisuba xabiib ibn abi maslama safwaan ibn umaya oo aynu garanayno umaya ibnu khalaf baa dhalay gaalkii weynaa ee mujrimka ahaaye bilaal ibnu rawaxa uu ku dilay dagaalkii beder safwaan isaguna wuu islaamay islaamnimadiisuna way hagaagsanaatay dagaalkanna waa ka qayb galay cabdillahi ibni qays sidoo kale camru ibn cabasa iyo daraar ibn alswar waa ninkii saxaabigaasina daraar ibn alaswar markii uu soo islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku lahaa waad guulaysatay xoolo badan buu lahaayo marka xoolihii badnaa buu dhaafsiisaday islaamkii oo marka islaam buu noqday iyo xoolihii buu ka yimi nebiguna waa kii warka warka khayrka badan u sheegay walaalayaal waxaa dhacday markaa dhulka shaam macrakooyin fara badan baa dhacay macrakadii ugu muhiimsanayd amaan odhan karno waa macrakat ilfaasila waa duulaankii lagu kala baxay waxay ahayd duulaankii yarmuug lo odhan jiray oo raad badan ka tegay markaa muslimiinta walaalayaal macrakadan ama duulaankan waxaa ka qayb galay geesigan aynu ka warramayno oo cabdilaahi ibnu zubayr ah oo wiilaadu yara hadduu ugu bato waa saddex iyo toban jir markuu macrakadan taagan yahay subxaan allah aabbihii buu la socdaa zubayr alcawaam zubayrna maalinta tan wacdaro la yaabla buu ka geystay sidii caadada iyo dhaqanka uu ahayd dagaalba haddii la yimaado siduu u jihaatamo dee waxay ahayd kaalay arog ama kaalay daawo zubayr walaalayaal mowqif cajiiba buu lah wuxuu arkay walaalayaal in ciidamada gaaladu ay aad iyo aad u tiro badan yihiin laba boqol iyo konton kun oo qof waa tiro aad iyo aad u tiro badan bal e dadkan iminka nool ama dowladaha iminka jooga dee waa tiro aan la dhayalsan karaynin laba boqol iyo konton kun oo qofi marka dadkii cabsi badan baa iskaga jirtay tirabadnaanta marka ciidamadaas marka wuxuu doonayaa in uu jebiyo cabsida ku dhex jirta muslimiinta iyo sidoo kale inuu geliyo muslimiin dabadeedna intuu faraska haystay walaalayaal uu faras fuulay ayuu seef ku qaatay labadiisa gacmood wuxuu ahaa markaa zubayr dadka farakutiriska ah waa isagoo zubayr ah iyo khaalid bn lwaliid almakhsuumiyi seeftii ilaahay galka la-ayd iyo alqacqaac ibni camru tamiimi ninkii kunka ninu dhigmaayey la sawtu qacqaac ibni camru ka alfi rajul codka qacqaac ibni camru marka goobta dagaalka la joogo codkiisu wuxuu u dhigmi jiray kun nin subxaan allah saddexdaa nin ba waxay ahaayeen walaalayaal niman ku dagaalama labada gacmoodba eh, faraskii uu saaran yahay Uh, laba seefna labada gacmood buu ku qaadanaya faraskana lugihiisu ku kaxaynaya subxaan allah waa arrin marka u gaar ahayd khaalid iyo zubayr iyo qaacqaac ibnu camro zubayr walaalayaal faraskiibuu fuulay wuxuu dhex galay gaaladiibuu saa u dhex jibaaxay wuu galay wuu la dagaalamay siduu u wada ula dagaalamayay ayuu ka dhex baxay faylkii iyo safkii dheeraaye gaaladu ay ku jirtay ilaa iyo iyou ka gaadhay halka ugu dambaysa ee ciidankaasi u leeyahay buu ka gaadhay si uula dagaalamayay haddana mar labaad buu kasoo bilaabay xaggii dambe siduu usoo dhex jibaaxayey oo usoo burburinayey ayuu haddana ku yimi xaggii ugu horreeyey isagoo aan la dilin dhaawac yaroo keliya lasoo gaadhsiiyey markaasay takbiirteen muslimiintii oo ay ogaadeen dadkan inaanan waxba ahayn oo ay yihiin waxba yahay markaasay iska dhiciyeen oo ku dhiiradeen in nimankan tira badnaantoodu aanay waxbaba ahayn dabadeedna dagaalkii qadhaadhaa baa dhacay ee macrakat alyarmuk cabdillahi bnu zubeer wuu u jeeday markaa aabbihii wacdaraha cajiibka ah uu halkaa ka dhigay intii markaa duulaankaa lagu guuda jirayba waxa dhacday mufaaja'adii weynayd iyo arrintii lama filaanka ahayd baa dhacday waxa soo gaadhay markaa muslimiinta geeridii abubakar asidiiq radia allahu canhu ardaa abubakar cabdilaahi ibnu zubayr awowgii buu ah zubayrna wuxuu ahaa sodog buu ahay dee inantiisii asma bint abibakar ayuu qabay marka zubayr waxay ku qasab noqotay inuu yimaado magaalada madiina muslimiintiina waxay doorteen marka amiir almuuminiin cumar ibn alkhataab radia allahu canhu dabadeedna walaalayaal waxaa dhacday in cumar uu faray cabdilaahi ibnu zubayr oo wiil yar ahaa inuu joogo magaalada madiina oo ula joogo hooyadii asmaa binti abibakar oo markaa dee ninkeedii zubayrna uu dagaal ku jiro aabbaheed oo khaliifahaana u geeriyooday marka cabdilaahi sidaasuu ku joogay marka magaalada madiina waxaa la tilmaamaa walaalayaal maalin maalmaha ka mid a ah ayaa cumar ibn khadaab radi allahu canhu wuxuu ka soo horbaxay cabdilaahi ibnu zubayr oo wiilkii yaraa dhowr iyo toban jirka aha oo la cayaaraya markaa dhallinyaro yaryar oo kale ama dad ay isku fac yihiin dabadeedna markay carruurtii arkeen cumar ibnu khadaab oo halkaas soo socda ayay cararasi sii daayeen markaayo firdhadeen ayagoo le waa amiirulmuminiin weeyo dabadeedna way yaaceen sababtuna waxay ahayd walaalayaal cumar ibnu khadaab wuxuu lahaa haybad cajiiba buu lahaa oo dhammaan dadka dembilayaasha ah oo dhan markay arkaan way isa dayn jireen oo way cabsan jireen dee maxaad u sheegaysaa bani aadam waa ninkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi yabna alkhataab waar wiilkii khadaab uu dhalayo ilaah baan ku dhaartee wadda ma martid haddaad martid shayddaanku surinka kaluu ka laabta markaa shaydaan iyo cumar ibnu khataab isma arkaan carruurtii way yaacday cabdillaahi ibnu zubayr oo keliyaa soo istaagay dabadeedna cumar ibnu khataab waa kii ku lahaa waar wiil yahow cabdillahi ibnu zubayrow maxaa ku istaajiyey oo aad ula carari weyda carruurtii kala yaacday wuxuu dhahay markaa geesigii yaraa dhallinyarada ahaa wuxuu dhahay anigu dembi maan gelin kaamana cabsanaayo oo dee nin dembiile ah mehi waa kow marka labaadna dariiqiyo waddada aad maraysaa mid cidhidhiya ma ahee ah, waddadu way bannaanta oo way ballaadhanta subxaan allah markuu ka yaabay geesinimadiisa ayuu cumar ibnualkhadaab wuxuu ku dhahay haadaa ibnu abiih kani waa aabbihii halkaa soo taagan wuxuu dib u soo celiyey erayadii cajiibka ahaa ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku dhahay maalintii uu u yimi si uu isagoo wiil yaro toddoba jira uula bayctamoobo ama uu heshiis islaamnimo u la galo walaalayaal ciidamadii muslimiintu way guulaysteen waxayna furteen dhulka shaam oo dhan kadibna saxaabiga camru bn alcaas radi allahu canhu ayaa wuxuu ka dalbaday amiir ilmuminiin cumar ibn alkhataab wuxuu ka dalbaday in uu furto waddanka masar cumar umuu arkaynin markaa wakhtigaas inay munaasab tahay in la furto masar sababtuna waxay ahayd ciidamada muslimiinto dhan oo meel kastaba ka dagaalamaysay ama goob kastaba ka dagaalami waa ciraaq waa faris waa iiraan waa xaggii kale shaam iyo suuriya iyo filistiin iyo cumaan iyo urdun subxaan allah meel walba ka dagaalamaysa markaa in jabhad kaloo dagaal lagu furo markaa cumar waa kasoo horjeeday laakiin waxaa ku adkaystay camru bn alcaas wuu tegey dhulka falastiin buu ka baxay magaalada ghaza rafax buu tegey adigu masar xuduuddeeda markii uu gaadhay ayaa afar kun oo ciidan buu watay ciidamada reer masar oo maqawqaskii reer masar uu hogaaminayay oo romaankii markaa haystay ee ka telin jiray dhulka masar waxay kor u dhaafiyeen laba milyan oo qof subxaan allah laba milyan oo askari markii la furtay kadib ayaa la ogaaday inay laba milyan oo ruux ay yihiin dadkii joogay markaa masar ee wax iska dhicinaya hubka sitay sababto a ah markii jizyada laga qaadayay jizyadii waa lacagta cashuurta laga qaado qofka markaa aan muslimiina gaalka ah ee laga awood bato dabadeedna walaalayaal lacagtaasaa laba milyan oo qof laga soo qaado laga soo ururiyey labadii milyan buu wuxuu doonayaa camru bnalcaasin oo afar kun oo nin uu ku furto markaa dabadeedna markuu xuduudkii gaadhay ayuu camru alcaas wuxuu dalbaday meded iyo wuxuu dalbaday ciidamo kaloo dheerahda cumar ibn alkhataab ciidama muu haynin magaalada madiinu ku wareegay iyo agagaarkeeda iyo ciddii uu soo haleeli karayay wuxuu soo ururiyey ciidan gaadhaya sideed kun wuu u diray markaa masar buu u diray si ay madad ugu noqdaan camru alcaas kadibna walaalayaal camru bnilcaas baa ciidankii tirsaday sideed kun ba maahe waa afar kun subxaan allah warqad buu soo diray uu leeyahay afar kun baad ciidankay soo dirtay siddeedii kun mee wuxuu dhahay cumar ibn alkhadaab radia canhu afar kun baan kuu soo diray oo afartaa kun kun kastaba uu hogaaminayo nin aniga agtayda ka ah kun nin subxaan allah afarta afartanina minkunka ninu dhigmayey waa zubayr ibn alcawaam radia allahu canhu kunnin buu dhigmaya wa miqdaad ibna camruu kunnin buu dhigmaya wa cibaada ibna saamit kunnin buu dhigmaya wa maslama ibnu khald kunnin buu dhigmaya afartaa nino min kunnina iyo afar kun oo ciidana sideeddaa kun badiga haysaa buu yidhi subxaan allah sidiiba markaa masarna ay ku galeen xusaar bay ku qabteen markaa xusnigii iyo qalcaddii ugu weyneed uguna cuslayd oo haddii la furto masar oo dhan markaa gacanta muslimiinta ay soo gelayso muddo laba sanaa bay ku hayeen sanadkii labaatanaad markii ay gaadhay ayuu maalintii dambe zubayr ibn alcawaam geesigii muslimiintu xisniga dushiis yacni qalcaddii iyo meeshii xusniga ahde dhufayska ahayd waagii hore magaalo yaroo kastaaba waxay lahayd meel dhufays oo gidaara aad u dhaadheer aan cidi fuuli karaynin baa kusoo weegaaraysna gidaarkiisa rabuu fulay marka eh, zubayr bn alcawam isagoo madaxa ku sita mara yaro jaallo ah oo uu leeyahay maanta waa geeriyo ama waa shahaadan helaya ama waa furasho waan furanaynaa dhulka masar markuu halkii fuulay buu seeftiisiibu la soo baxay wuu ku degey ciidan dhan ayuu keligii la dagaalamay subxaana allah isagoo takbiiranaya allahu akbar markuu yidhi ayaa ciidamadii muslimiinta ogaadeen inuu godkii meeshii ku dhacay qalcaddii dabadeedna iyagina way takbiirteen siduu u dagaalamayey ayuu wuxuu ku guulaystay in uu furo albaabkii qalcadda iyo xisnigii iyo dhufayskii subxaan allah ciidankii muslimiintaa soo galay sidiiba ku reeyeen idan zubayr ibn alxawaam wuxuu noqday ninkii furtayba dhulkan masar subxaan allah isaga iyo markaa qaa'idkii ciidamada hogaaminaya ee camru bn alcaas radi allahu canhum geesinimadiisaas ayaa u suurta gashay markaa oo u suurto gelisay inay furtaan masar iyo masar wixii ka dambeeyey oo ahaa waqooyiga afrika iyo guud ahaan bariga afrika oo dhan dee muslimiinta ku nool geeska africa ama dhulka soomaalida oo dhan xilliyadaas buu islaamku soo gaadhay oo haddaan masar la furan lahayn dee soomaalidu maanta muslimiin may noqon lahayn haddii aan masar iyo yeman iyo cumaan la furan lahayn waddamada islaamku inaga soo gaadhay maanta dhulka soomaalida iyo guud ahaan bariga africa iyo markaa e, geeska africa oo dhan dee muslim may noqon lahayn saxaabadaas ilaahay naxariistii janna ka waraabiya ayaa u horseeday ummadda halkaa ku nool oo dhan marka inay muslimiin ay noqdaan walaalayaal waxaa dhacday markaa inuu cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ula wareego khilaafadii islaamka kadib markii la dilay cumar ibn alkhataab oo uu dilay habaarqabihii majuusiga ah ee la odhan jiray al almajuusiyi uu mindida ku dhuftay isagoo salaad subax tujinaya dadka muslimiinta kadibna muslimiinta waxay doorteen cuthmaan ibnu cafaan cabdilaahi ibnu zubayr geesiga aynu ka warramayno xilligaa wuxuu ahaa da'diisa koob iyo labaatan jir muslimiintiina waxay ku guulaysteen marka in ay gacanta ku dhigaan masar masarna waaligii ka telinayey ee camru bn alcaas waa la casilay wuxuu magacaabay cuthmaan ibn cafan ninka la dhaho cabdillaahi ibn abi sarax oo ay markaa naas ay wada nuugeen habro wadaagna ay ahaayeen ninkaasna nin mujaahid oo adag buu ahay wax iska dhicinaya laakiin xagga cilmiga ama aqoonta fiqigaba ku yaray sababtuna waxay ahayd ninkan walaalayaal waagii hore ee nebiga calayhi salaatu wasalaam uu noolaa ayuu islaamay kadibna wuu ridoobay sababtu uu ridoobay sababo badan baa lasoo arooriya kadibna waxaa dhacday inuu cararay oo magaalada maka uu ku noqday dabadeedna nebiga ayaa furtay magaaladii maka markuu nebigu furtay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid ahaa cabdillahi bnu abi sarxi dadkii uu nebigu marka uu dhiigooda baneeyey oo uu dhahay meeshaad ku aragtaanba ku dila dabadeedna ninkan cabdillaahi bnu abi sarxi wuxuu u yimi cuhmaan ibnu cafaan oo dee qoyskiisa ah markaasu wuxuu dhahay maanta meel kaleon ku badbaada ma laha cuhmaan way badbaadi cuhmaan baa soo kaxeeyey radia allahu canhu oo nebiga marka u keenay sala allahu alayh wasalam nebiguu ku dhahay rasuulka ilaahi iska cafi kan nebigu wuu aamusay markii uu cabaar aamusnaa ayuu markii dambe iska cafiyey dabadeedna ninka way islaamay islaamnimadiisina way hagaagtay waxasuna islaamu islaamnimadiisu way hagaagtay mujaahid buu noqday wuxuuna furtay sidayn ka warrami doono waqooyiga africa oo dhan marka mujaahid buu habeenayay lakin faqiih xagga cilmiga waa lagaga yara fiicnaa sababta aan u soo qaadanaya amaan u sheegayana gadaal baan ka sharixi doona aan idiin sheegi doona insha allahu tacaala waxaa dhacday walaalyaal xilliga macrakooyin marka khatar cadiim ah oo aad u halisaysan baa dhacay khatartaas waxay ahayd khatar ay dareemayeen dowladdii romanka sababtoo ah khilaafadii islaamkaba tawasucaad bay ku jirtaa iyo meelo badan bay qabsatay marka waqooyiga africana waa laga qabsanayay dagaalo baanba waxay ka dhaceen marka waqooyiga africa sida waddamadan suudan oo kale laftigeeda iyo bilaadunub bilaadunub waxa weeye waa waddan koonfurta suudan ilaa waqooyiga etoobiya bilaadu nuub lo odhan jiray iyo waqooyiga africa sida libiya oo kale trablus oo kale xiliyadaas la furtay iyo tunis oo kale iyo jazaa'ir maqrib meelahaas ayaa markaa waxa haysan jira oo ka talin jiray romaankii dabadeedna ninkii boqorka u ahaa romaanku wuxuu dareemay maadaama dhulkii sham laga qabsaday inaanay gacantiisa haddana ka bixin afrika oo dhani wuxuu soo diray ciidan gaadhiya laba boqol oo kun oo ciidan ciidamadii muslimiinta iyo ciidamadii romaanka ayaa isku galay africa isku galeen oo laisku laayin subaxii marka lasoo kaco waa laysku gumaadaa waa laysku madhaa waa laysku madhaa duhurka marka la gaadha lakala nastaa cabaar marka lakala nasto ayaa haddana laysgalaa waa laysku madhaa dabadeedna ninkii markaa hogaaminaya cabdillahi bn abi sarxi baa meded buu ka dalbaday khaliifkii muslimiinta oo ahaa cuthmaan ibn cafaan radi allahu canhu cuhmaanna wuxuu soo diray wiilkii koob iyo labaatan jirka ahaa ee cabdillaahi bnu zubayr waa markii ugu horreysay ee ciidan loo soo diro ciidankiibuu soo kaxeeyey isagiibaa yimi goobtii dagaalka wuxuu u tegey hogaamiyihii muslimiinta cabdillaahi bn abi sarx la odhan jiray wuxuu ku dhahay ciidamadan aad marna na sinayso marna marka aad ku duulayso waa inaynu kala joojinnaa waa inaynu koox ka mida ah, katiibo ka mida ah markaa ciidankeenna waa inaynu nasinaa oo aanay subixii dagaalkaba aanay ka qayb gelin sababtuna waxa weeye gaaladani markay nasato labadeennuba markaa labadeennuyo nasani isgelaynaa marka waa dagaalkan wuu daba dheeraanaya ee ciidankan yayaynaan u ogolaanin inay nastaan qolo innagaynaga mid aha nasato dagaalka subaxa hore yaani ka qaybgelin marka xilliga duhurka la gaadhana aynu haddana ku miisno kuwaasi ha ku kacaan si ay u daalaan oo markaa tacban ay u noqdaan fikraddii buu soo dhoweeyey cabdillahi bn abi sarxim isagabuu ka dhigay markaa cabdillahi bn zubayr iyo katiibadiisi iyo ciidankiisii ayuu ku dhahay hadda nasta subaxii markii la gaadhay ee la ysku madhay ayaa xilli markii dambe cabdillahi bn zubayr radi allahu canhu uu soo baxay keligii faraskiibuu saarnaa dabadeedna waxa dhacday walaalayaal seeftiisii galkiisa ayuu geli waxay u maleeyeen nimankii roomaanka iyo qabaa'iladii reer berber la odhan jiray oo waqooyiga afrika ku noolaa waxay u qaateen inuu yahay rasuul rasuulku macnaheedu waxa weeye waa farrinside inuu warqad sido oo uu doonaya inuu la hadlo boqorkoodii ama ninkii boqorkoodii qustantiin la odhan jira uu soo wakiishay oo la dhaho jurja marka wadadii u baneeyeen intay dheheen waa rasuul waa rasuul waa fariinside waa fariinside wadadii bay u banneeyeen wadadii u baneeyeen ciidankiibuu iska dhex jibaaxay uu iska dhex galay isagoo faraskiisii wata wuxuu u yimi markaa khaymadii iyo cariishkii iyo aqalkii uu ku jiray ninkii hogaamiyaha ciidankooda ahaa oo la odhan jiray georgia oo muslimiintu georgia ba u yaqaanaan laakiin magaciisa caadiga ah, reer galbeedka loo yaqaano waxaa la ydhahdaa grogeri marka grogerigaasi wuxuu u tegey isagoo khamri cabbay sidoo kale naagihii yaray jawaariyaadka ah ayaa doommadiisii iskala tumanay <laughs> subxaan allah bal u fiirso hogaamiye dagaal oo heerkii ku qadhaadha ciidankiisu ay marayo oo khamri iyo naagana la tumanay gaalkiioo meesha fadhiya hogaamiyahoodii buu seeftii madaxa ku kala gooy subxaan allah markaasay qayliyeen roomaankii qadrun qadr waanala waa nala ballanburi waxaanu ku moodayna inaad ahayd farrini sida warqad sida markaasuu wuxuu dhahay cabdillaahi ibnu zubayr oo anigu ma waxaan idinku idhi farriin sidaan ahay anigu waan idinla dagaalamayey subxaan allah dabadeedna way dabaqeen oo xagga hore iyo xagga dambe way kaga yimaadeen afarta baynuljahaba waa dagaalamay isaguna wuu takbiirtay markii uu dilay gaalkii hogaaminaya georgia la odhan jiray grogari uu takbiirtay waxay fahmeen muslimiintu in gaalkoodii madaxay gaalada la dilay dabadeedna ciidankii weerar bay soo qaadeen waa laysku galay markaa meesha cabdillahi ibnu zubayr oo markaa afarta dhinacba laga joogo intuu seeftii qaatay ayuu gaaladii la dagaalamay ilamaa iyo uu dhex jibaaxay oo uu qasab ku bannaystay wadda uu maro kadibna qasab buu ku bannaystay waddadii uu kasoo dhex baxay wuxuu u yimi ciidamadii muslimiinta muslimiintii kuwii way laayeen kuwiina macnawiyaadkii iyo niyaddii baa ka jabtay maadaama hogaamiyahoodii la dilay way firdhadeen way yaaceen guushii sidaase markaa muslimiintii ay ku gaadhay muslimiintii iyagoo takbiiranaya ayaa waxay dhaheen cabdilaahi ibni zubayr wuxuu dib u soo celiyo dib u soo nooleeyey amjaadu abiih guulashii cajiibka ahaa ee aabbihii uu kaga tegey dagaalkii yarmuuk markuu ciidankii dhex jibaaxay ee intuu xagga hore kaga bilaabay xagga dambe uu kaga yimi haddana subxaana allah markaase waxay dhaheen haadaa ibnu abiih kani ilaah baan ku dhaartay waa wiilka aabbihii waa zubayr ibnulcawaam radia allahu canhu oo halkaas soo taagan geesinimadiisii iyo fariidnimadiisii sidoo kale walaalayaal waxaa dhacday ninkii ma boqorka u ahaa romaanku markuu arkay in ciidankiisii la jebiyey ayaa wuxuu haddana yidhi afrika sidaa igagama baxayso gacantayda kuma baxayso wuxuu soo ururiyey ciidamo dooma saaran kun doomood buu soo urursaday marka macraka cajiiba baa dhacday oo la yaqaana dati sawaari waxay ka dhacday badda dusheeda badday ka dhacday waxaa laisku laynaya waa doomo waxaana laftigiisii soo baxay boqorkii romanka ee qustantiin lo odhan jiray baa ciidanka soo hogaamiyey doomihiisii buu soo kaxaysta muslimiintii laftigooduna iyaguna waxay ku wajaheen badda doomey wateen iyaguna nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u bushaareeyey dadka muslimiinta ah ee ummaddiisa ka mid a ah ee ugu horreeya ku duulaya doomaha ama ku dagaalamaya doomaha nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ugu bishaarinayey in loo dembi dhaafayo sida xadiiskaa werinaysa maxay ummu xaraam bintu malxaan ummu xaraam waxay ahayd nebiga habaryar bay u ahayd nebiguna calayhi salaatu wasalaam gurigeeda ayuu tegi jiray oo waanu seexan jiray marka maalin maalmaha ka mid a ah, nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo gurigeeda jooga ayaa nebigu indhuhu isku qabtay kadibna isagoo dhoollacadanayo qoslaya ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam indhaha kala qaaday markaasay tidhi umu xaraam bintu malxaan rasuulka ilaahayow ilaahay ha kaa qosliyo ha kaa farxiye waa maxay waxa kanaad ku qoslaysaa nebigu waa kii lahaa calayhi salaatu wasalaam waxa lay soo bandhigay koox ka mida ah ummadayda oo fuulaya yaqzuna albaxr yacni badda ku duulayo badda fuulaya ayaa laysoo bandhigay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhani waxay tidhi umu xaraam bintu malxaa odhan jira rasuulka ilaahay waxaadii ii baridaa inaan kuwa ka mid noqdo subxaan allah haweeney baa waxay leedahay rasuulka ilaahay waxaad ii baridaa inaan kuwa ka mid noqdo nebigu waa u bariyo wuxuu ku yidhi kuwa ka mid baad marka kuwiibay ka mid noqotay oo kooxdii ugu horreeyey waxay ahayd maxay kooxdii mucaawiya bin abi sufyaan oo dhulka shaam ka telinayay guddoomaha iyo eh, alaabta ay ku duuleen intay doomiya maraakiib ay kaxaysteen oo ay soo furteen eh, waddanka loo yaqaano qubrus haweeneydanina waxay ka mid ahayd saxaabadii la socotay eh, oo ninkeeda la socotay cibaad ibnu samit radi allahu canhu qubrus markii la gaadhay bay ku dhimatay marka subxaan allah gabadh mujaahidada waxay ku geeriyootay qubrus waxayna ka tegtay jasiiradda carbeed intay doon iyo markab fuushay iyadoo dagaalamaysa waxaana halkaa ku xaqiiqowday xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa ka mid baa tahay ayna ka mid noqotay waxaanay ku geeriyootay iyadoo shahiidad ah qubrus welina qabrigeedii wuxuu ku yaallaa waddanka qubrus walaalayaal sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam kooxda labaad ee ku duulaysana khayr buu u sheegay wuxuuhi kooxda labaad ee ayaguna doonta ku dagaalami doono iyagana khayr badan buu sheegaya dembi dhaaf kooxdaasna kuwan ay ahaayeen marka muslimiintii waxaa laysku galay ciidamadii muslimiinta iyo ciidamadii gaalida romaanka iyo duntii isku galay waxaa laysla dhacay warmihii iyo fallaadhihii waa dhammaadeen fallaadhihii waa dhammaad oo warmihii waa dhammaadeen dhagxaan baa laysla dhacay dhagxaantii way dhammaadeen kadibna waxa yimi in doomihii laysku soo dhoweeyey doomihii labadii doomood kii cadowga iyo kii kale isu imanaya deetana afkaysaa isu saarayaan marka waxaa jirtay silsilado lagu tuurayo doonta kale oo lagu soo qabsanayo labadii dowmad markaa saasay isugu dhegayaan dabadeedna dadkii way isu gudbayaan oo fed iyo laad ayaa halkaa laisla dhacaya iyo ninkii mindi haysta halkaasaa laisku dagaalaya iyo laisku laynaya waa bedda dhexdeedii iyo doomihii iyo hareeraha isku haya iyo barbarka marka cabdillahi ibnu zubayr doontii u saarnaa ayaa waxay barbarka ku qabatay doontii boqorkii roomaanka ee ka telinaya yurub oo dhan iyo dowladdii africa iyo sham oo dhan laga qabsaday ayuu ku dhegay dabeetana doontiisiibaa saa isu qabsaday marka dagaal baa dhex maray qadhaadh ilaa iyo laga dhaawacay ninkii qustandiin loodhan jiray waxay culammada taariikhda qaar ka mid ah ay tilmaamaan inuu dharka iska bedelay oo qof kale oo markaa dharkiisii uu xidhay sababtaa berigaa dee waa la yaqaanay dharka boqoradu a ah xidhaan dharka dahabka cabsi badan baa dareentay dhaawac badan baa soo gaadhay dirq iyo tubaas buu ku badbaaday wuxuu u dhadhamiyey oo uu indhaha saaray malakulmawdkii dabadeedna waxaa la dhahaa baddii buu isku tuuray wuu dabaashay marka doon kale oo meel maraysa oo ka mid a ah doomihiisii ayuu ku boodo badbaadisay marka xitaa dadka mu'arikhiinta ah ee taariikhyahanada ah ee reer galbeedku laftigoodu waxay dhahaan markay ka warramayaan macrakadan daati sawaari diriq iyo tubas ama cajiib wax ah miracle bay dhaheen qaab mucjisaabu kusoo badbaaday ninkaasi meel aan cidiba ka badbaadaynin ayuu kasoo badbaaday subxaan allah mar marka haddii boqorkoodiiba uu heerkaa gaadhay khalaas waa la maray markaa cagta la meriyey gaaladii sidaasaa marka muslimiintii ay kaga gacan roonaadeen roomaankii oo looga sarreeyey markaa oo laga qabsaday waqooyiga africa oo dhan kadibna dagaalkii markii uu dhammaaday cabdillahi ibnu zubayr wuxuu kusoo noqday magaalada madiina oo masaajidkiibuu yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisii mimbarkii buna istaagay kadibna uu ka khudbaday wuxuu leeyahay cabdillahi ibnu zubayr markii aan arkay aabbahay oo isoo fiirinaya ayaan haybaddiisii markaa ka cabsaday kadibna wuu ii ishaaro inaan sii wada hadalkii waan waday buu dhahay cabdillahi ibnu zubayr radi allahu canhu markuu khudbaddiisii dhammeeyey nin aftahana buu ahaaye ayaa waxay dhaheen saxaabadii waxaanu dib u xasuusannay khudbadihii uu khudbadayn jiray abubakar asidiiq radia allahu canhu wa ardaa ilaahay raalliha ka ahaadee abubakar waa awoog buu yahay marka wiilkan cabdillaahi bnu zubayr marka hadda ka horna waxaynu tilmaamnay inuu cabdillaahi bnu zubayr ahaa abuubakar oo halkaasoo taagan oo ay isu ekaayeen marka xagga fasaaxada iyo aftahannimada laftigeedana wuxuu ka dhaxlay awowgii abubakar asidiiqa radi allahu canh cabdillahi bni zubeer walaalayaal cuhmaan baa marba meelu diri jiray wuxuu noqday ciidan kayd u ah muslimiinta madad u ah markay ay qayladhaan ay timaado oo laga soo qayliyo waddanka hindiya oo muslimiinta haystaan cuhmaan bni cafaan wuu dirayaa haddii faris laga soo hadlo oo warqada laga soo dirayn meded ay u baahan yihiin cabdilaahi ibnu zubayr iyo ciidankiisuu diraayey sidaasuu marka wuxuu ahaa ciidan mededa oo diyaaru ah had iyo jeeraale meeshii qayladhaantu ka timaado inuu gaadho ilamaayo laga gaadhay walaalayaal afar iyo soddonaad ee hijiriyada ee ay dhacday fitnadii weynayd ee saamayntii iyo raadkii ay ka tagtay xata al aan ilaa iyo hadda aynu dhadhamino oo aynu aragno fitnadii ugu weyneed ee muslimiinta dhexdeeda ka dhex dhacda oo ahayd ama ku dhammaatay dilkii la dilay khaliifkii muslimiinta cuthmaan ibni cafan danuurayn radia allahu canhu wa ardaa walaali sanadkii afariyo soddonaad markay ahayd ayaa waxa soo baxay sida culammada taariikhda ay tilmaamaan ninkii fitnadan aasaasay ah, baan odhan karnaa ama tiirar ka mid a ah, tiirarkii ugu horreeye barbilowga ahaa wuxuu ahaa nin yahuudiya oo ah waddanka yaman u dhashay hooyadiina gabadh xabashiyadu madow ay ahayd oo la dhaho cabdillaahi ibnu saba alyahuudiy ibnu sawda wiilkii gabadha madoobi ay dhashay ninkani walaalayaal wuxuu ogaaday yahuudi buu ahaa wuxuu ogaaday inaan islaamka cidi hor istaagi karaynin oo markaa wuxuu ogaa yahuuddii de reer bani qurayda iyo reer baynu qayniqaac iyo reer bani nadiir iyo reer khaybar siduu muslimka iyo islaamku ay u jiidheen oo cid qaban karaysa aanay jirin marka wuxuu doonay inuu islaamka daakhilkiisa iyo badh dhexdiisa inuu ka burburiyo marka waxay dhahaan culimmadu islaamnimu sheegtay islaam baan ahay buu yidhi qalbigana gaal buu ka ahaa waa siday culimmadu sheegaane kadibna muslimiinta dhexdeediiba wuxuu ku shaaciyey oo uu ku dhex faafiyey shubuhaad iyo waxyaalaha hadallo ismoodsiin ah hadallada ismoodsiinta ahee lagu dhex faafiyo muslimiinta dhexdeeda waa hadallo khatar ah waxaana waajib ku ah qof kastoo caalima ama cilmi leh ama daaciya in uu markaa ka digtoonaado shubuhooyinka shubuhooyinku sababtoo ah diimaca kale ayay kugu dul abuuri karaan fitne ka weyn ma jirto shubuhooyinka subxaan allah waajibaadka ugu horeeya saaran qofka daaciga ama caalimka cilmigalana waa inuu la dagaalamo shubuhooyinka iyo ismoodsiinta marka shubuhooyin xagga diinta ah iyo shubuhooyin shakhsiyaad ku saabsiisan oo ismoodsiin ah ayuu ku dhex tuuray dadkii muslimiinta ahaa dabcan isagu muu ahayn ruuxii koowaad ee bilaabay arrintan laakiin wuxuu ogaaday rag kale ayaa ugu horreeyey sida ninkii la odhan jiray usaybiiq ee cumar ibnualkhadaab markuu shubahaadka sheeg sheegay madaxa ka garaacay ee uu marka dhiigga ka keenay ee uu kiina ka towbad keenay marka cumar wuxuu ahaa markaa radia allaahu canhu nin aan xilligiisii fitno aanay suurtogelaynin nin adag buu ahaayo shadiid ah oo ku adag dadka fitnada iyo shubahooyinka ka dhex aasaasa ama ka dhex abuura dadka muslimiinta dhexdooda laakiin cuhmaan ibnu cafaan wuxuu ahaa radi allahu canhu nin ka yaro dabacsan cumar ibnu alkhadaab oo wixii xad galay dembiyada dadkii xadka galay ama waxaday ama sinaystay ama qof dilay kuwa wuu ku fulin jiray laakiin haddii ay fitnadu tahay hadal oo keliya waa iska dhaafi jiro xaggaa waa ka dabacsanaa marka cuthmaan ibnu cafaan dabadeedna ibnu sawda cabdullahi ibn abi saba arrimihii nimankii ka horreeyey ee akhriji jireen ee cumar ibnu khataab uu edbiyey buu markaa ka faa'iidaystay shubahooyin buu keenay uu leeyahay nebi ciise calayhi salaam iyo nebi maxamed keeba wanaagsan ama keeba fadli badan marka muslimiintu waxay dhahaan dee nebi maxamed baa ah nebigii ugu dembeeyey khatamu alambiyaai walmursaliin marka wuxuu dhahay nebi ciise wuu soo noqonayaa akhiru zamanka haabay dhaheen muslimiintii wuxuu dhahay markaa isagii cabdillahi bnu saba alyahuudiy sidoo kale nebi maxamedna wuu soo noqonayaa waxaana u daliila aayaadka qur-aanka ee fii suurati alqasas ku soo arooray إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد سبحان الله marka caqiidadan rajiciyada la dhehe dib u soo noqoshada ama qofkii intuu geerida kasoo noqdo waa dunyada uu imanayo waa meesha laga soo dhiraandhiriyo oo in badan oo ka mida dadka shiicada ahi ay rumaysan yihiin culummada qaarna ay rumaysan yihiin inuu yahay asalkii aasaasayba shiicada tan ninkii ay kasoo farcameen inuu yahay marka aayadda qur-aanka buu si qaldan u fasirtay oo uu yidhi halkaasaanay ku qorantay inuu nebigu soo noqonayo laraaduka ilaa macaad kii kugu soo dejiyey marka nebiga ilaahay ilaahayo qur'aanka wuu ku soo celinaya laraaduka wuu ku soo celinaya ilaa macaad marka ilaa macaad macnaheedu waa maalinta qiyaama ayaa nebiga dib loo soo saaraya nebiguu dhintay mana soo noqonayo dhulka kumana soo noqonayo keliya wuxuu soo laabanaya maalinta ummadda oo dhan ay soo noqonaysa de maalinta qiyaama sidoo kale tafsiirkii kale ibnu cabaas radi allahu canhu wuxuu dhahay xadiiska aayaddani waxay soo degtay xilligii maxay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam laga saaray magaalada makka oo nimankii reer quraysheed ee nebiga ay ehelka wada ahaayeen ay caydhsadeen nebigii iyo marka ay ku qasbeen nebigi inuu hijiroodo uu ka ordo magaaladii uu dhashay makka kadibna ilaahay baa soo dejiyay aayaadkan qur aanka leh ina aladii farada calayka alqur'aan laraadduka ilaa macaad kii qur'aanka kugu soo dejiyey oo ah allah subxaana wa tacaala rasuulka ilaahay wuu kugu soo celinayaa magaalada maka tafsiirkana way leedahay tafsiirka kale saxda ah ee jamhuurkuna waxa weeye nebigi ilaahayo waa lagu soo celinayaa maalinta qiyaame marka waxaa dhacday walaalayaal shubuhooyinka noocaasa buu ku dhex tuuray markaa muslimiintii uu ku yidhi nebi maxamedna wuu soo noqonaya oo waa rajci mar labaad buu soo rajcaynaya waxaa kaloo ka mida walaalayaal in uu marka cuthmaan cuthmaan ibni cafaan oo ahaa khaliifkii muslimiinta amiir ilmu'miniin dannuurayn isagana uu shubuhooyin iyo ismoodsin uu ku dhex tuuray oo uu yidhi ninkani kuma habboona in uu madaxweyne u ahaado muslimiinta waa nin weyn oo cajuusay xilligan dabcan xilligaas cuthmaan ibnu cafaan saddex iyo siddeetan jir buu ahaa radia allahu canhu sidoo kale wuxuu dhahay wuxuu u dhiibay jogooyinkii ugu muhiimsanaa dad ay isku qaraabo yihiin sida mucaawiya bn abi sufyaan oo markaa madax ka ahaa dhulka sham oo dhan iyo cabdillaahi ibn abi sarx oo ay habrawadaag ahaayeen ama naaska ay wada nuugeen oo isagana masar iyo bariga africa ama waqooyiga africa oo dhan madax uga ahaa iyo ninka la dhahda saciid bin alcaas oo kuufa isaguna madax uga ah arrimahana way ku dureen oo waxay dhaheen ninkan cuthmaan qabiilkiisii ayuu madax ka dhigtay un sidoo kale waxay dhaheen arrimo shubuhooyina ku saabsiisan shakhsiyadda cuthmaan ibnu cafaan ayay tilmaameen oo ay dhaheen cuthmaan dagaalkii bederka muu qayb gelin waa kow sidoo kale dagaalkii uxudna raggii cararay buu ka mid ahaa raggii sugnaa kamuu mid ahayn waxay kaloo dhaheen cajiib cuthmaan ibnu cafaan baycatu ridwaan heshiiskii nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu kula galay saxaabadiisa geedka hoostiisa ee ilaahay uu raallida kaga noqday saxaabada laqad radia allahu can ilmuuminiina id yubaayicuunaka taxta shajara xaqiiqadu waxay tahay rasuulkii ilaahayow ilaahay wuxuu raalli ka noqday saxaabadaadii heshiiskiiyo baycada ku gulagelaysay geedka hoostiisa marka wuxuu dhahay ibnu saba iyo dadkii la maca ahaa ee waday cuthmaan ibnu cafaan kamuu mid ahayn raggii markaa ilaahay uu raallida kaga noqday geedka hoostiisa markaa sidee buu ninkaasi noo xukumaya iyadoo ay joogaan rag ka qayb galay dagaalkii beder oo wacdare la yaab laka geystay sida cali ibn abi taalib iyo zubayr iyo dalxa iyo sacad ibn abi waqaas sidoo kale dagaalkii uxudna aan cararin waxa u kala yihiin raggeenu soo tilmaamnay cali iyo eh, zubayr iyo sacad ibn abi waqas iyo marka eh, eh, iyo talxa ibn cubaydillah sideeba markaa marka cuhmaaniyu madax inoogu noqonaya raggaasaaba ka khayr badan oo marka dagaalkii bederna ka qayb galay uxudna aan cararin kana mid ahaa raggii geedka hoostiisa baycada lagula galay shubahooyinka markaa sida shaksiga ugu wajahan cuthmaan bni cafaan bay tilmaameen sidoo kale shubahooyin diini ah oo ay ka tilmaameen ama ay ka been abuurteen nebiga caleyhi salaatu wasalaam inuu dib usoo noqonayo iyo waxyaalo kale ku dardarayaan ayay markaa ayay ninkaasi ku dhex faafiyey waddankii uu joogay masar xilligaa masar buu joogay wuxuu tegey magaalada madiina oo is yidhi magaalada madiina caasimaddii muslimiinta ay ahayd haddii aad taa shubahooyinka ku dhex faafisid khalaas muslimiinta maalintaasa ugu dambaysa yani midnimo dambe laakiin magaalada madiine walaalyaal waxaa joogay da rag culimo ah ibnu cabaas baa joogay cali baa joogay radi allahu canhu rag culamaa baa joogay u fiirsada cilmigu yacni ahmiyadda uu leeyay haddaadnad cilmi lahayn gaadhi baa lagaala degay ama diyaarad baa lagaala degay ama tuulo adoo maraya ayaa lagugu degaya subxaan allah leannao cilmi uma lihid culummadana had iyo jeera leh waxyaalaha ay culimmadii waxna soo bartay ay nagu barbaarin jireen waxaa ka mid a haddii aad aragtaan shubuhooyin ha ka aamusina leanna shubuhooyinkaasi diintoo dhan bay burburinaysaa iyo dowladda iyo dadka oo dhan waxaa dhacday walaaliya shubuhooyinkii waa looga wada jawaabay nimankii markuu magaalada madiina tegey wax taageeraa kamuu helin waa looga jawaabay jawaabo waadixa baa la siiyey waxaa lagu yidhi aayaddaasi qaldan baad u fasiratay nebigu wuxuu soo noqonayaa maalinta qiyaame ee maahaynta dhulka la joogo waa kow midda labaadna raggan aad tilmaamayso ee mucaawiya bn abi sufyaan labadii sheikh ee cuhmaan ka horreeyey laftigiisii cumar ibnu khataab baa magacaabay mucaawiya oo labaatan sannadood buu mucaawiya haystay dhulka sham hal fitnana kamay dhicin leanna waxa la dhahaa mucaawiya wuxuu ahaa nin aad u garaad badan daahiya min duhaati alcarab ka mid ahaa radia allahu sidoo kale nin raggan kale aad tilmaamaysaan ama aad beenta ka sheegaysaa cabdillahi bn abi sarxi oo aanu ka tilmaamnay markii ugu horraysay inuu ahaa raggii ridoobay deetana islaamnimadiisu ay sugantay waxay ku dhaheen ninkaasina haddii uu ridoobay nebiga aqbalayo wuu islaamay islaamnimadiisina way hagaagtay waxasuna islaamu islaamnimadiisina way hagaagsanayd marka ninkana ma duri kartaan saciid ibn abilcaasna waan ka sheekayn doonaa isaga markii dambe wuu caasilay cuthmaan ibnu cafaan oo qayladhaan kaga timi kuufo awgeed buu u casilay waynu ka warrami doonaa insha allahu tacaala shubuhooyinkii kale ku saabsiisanaa cusmaan ibnu cafaan kamuu qayb gelin dagaalkii bederna waxay culummadii muslimiinta iyo saxaabada ay uga jawaabeen warkaalay cuhmaan ibnu cafaan dagaalkan beder marka hore waajibku muu ahayn dhammaan muslimiinta oo dhan dagaaladii uxud iyo axsaab ama tabuuk oo kuwaasi waxay ku ahaayeen waajib ah ayay ku ahaayeen qof kastoo muslima oo nin ah oo wax iska dhicin karaya ama awoodi leh laakiin dagaalka beder waajib kumu ahayn sababtoo ah lama ogeynba inuu dagaal uu dhacayo nebigu wuu baxay isagii saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin waxay dooneen inay kaafiladii iyo safarkii reer qurayshada inay qabsadaan way u suurtoobi weyday kadibna si kadiis ah buu dagaalkii beder u dhacay sidoo kalena cuthmaan ibnu cafaan nebiga laftigiisa amray hadda waa amar nebi sala allahu calayhi wasalam nebiga laftigiisa amray oo ku dhahay waxaad sii daryeeshaa inantayda aan dhalay oo ahayd ruqaya bintu maxammed oo uu qabay cuthmaan bn cafaan radia allahu canhu oo aad u xanuunsanaysay dabcanna waxay u geeriyootay xanuunkaasay u geeriyootay oo markii dagaalkii beder saa looga soo laabtayba way dhimatayba radia allahu canha marka nebigaa ku yidhi sala allahu calayhi wasalam cuthmaanow dagaalka beder ajarkiisa iyo abaalmarinta la siinaya dadka ka qayb galay waa heli doontaa sidoo kale sahmigaagi iyo dheeftiisana waa lagu siinaya waana la siiyey dabcan sahmigii iyo dheeftii waxyaalihii laga soo khaniimaystay dagaalkii bederna waa la siiyey cuthmaan ibn cafaan lianno amar nebi buu ku joogay magaalada madiina marka taasi waxay ahayd bay ku dhaheen dagaalkii beder sababtu uga qayb geli waayey amar nebi oo nebiga ku yidhi halkaa joog oo inantaasii daryeel inantiina way dhimatay radia allahu canha ta ee aad tidhaahdeen wuxuu cararay dagaalkii uxud dabcan keligii muu ahayn raggii cararay saxaabada badankoodu way yaaceen maalinta kadib markii ishaacadii iyo wararkii kutirhikuteenka ahaa ay cirka mareen ee la yidhi nebigii baa la dilay markaa rag badan baa salbabakhay oo cararay oo magaalada madiine qabtay raggaana ilaahay baaba qur'aankiisa ku tilmaamay inuu u dembi dhaafay subxaan allah ilaahay baaba u dembi dhaafo aayaad qur'aana soo dejiya oo leh kuwa dembigoodii waa la dhaafay tan saddexaad aad sheegaysaan aad leedihdiin baycatu ridwaana ama heshiiskii geedka hoostiisana kamuu qaybgelin waar dhegaysta nebigu calayhi salaatu wasalaam sababta ku kaliftay inuu saxaabadan heshiiska uu la galo oo geedka hoostiisa uu kula heshiiyo waxay ahayd cuhmaan bnu cafaan awgi cuhmaan buu diray nebigu wuxuu u diray magaalada maka sababtoo ah dadkii reer umaya ama qabaa'ilkii reer bani umaya ayaa awood badan waxay ku lahaayeen magaalada maka marka nebigu si uu cid marka awood kule buu doonaya inuu u diro dadka reer maka si uu marka ula hadlo ama ay dood u timaado cuhmaan buu diray cuhmaanna uu magaalada maka tegey ayaa la xidhay ama maxbuus jeelkay geeyeen maalin ama laba saddex casho meelahaasoo xidhina xeedhina deetana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu maqlay in saxaabigiisii lagu xadgudbay cuthmaan ibnu cafaan ayuu markaa saxaabadiisan isugu yeedho geedka hoostiisa heshiiska kula galay isagoo leh geeri igula heshiiya iyo islaamnimo igula heshiiy isaga ajligiis iyo isaga awgii cuthmaan awgii ayuubu heshiiskan u dhacay subxaan allah midda labaadna nebiga calayhi salaatu wasalaam oo geedka taagan ayaa wuxuu dhahay intuu labadiisii gacmood gacantii midigta iyo gacantii bidixda saa u qabtay ayuu dhaay wuxuu yidhi gacantaydaasi waa yaddu cuthmaan waa gacantii cuthmaan isagana baycad iyo heshiiskii halkaasaan kugula galay subxaan allah marka gacantii cuthmaan hadduuba joogi lahaa gacan ka khayr badan baaba isaga heshiiska u gashay subxaan allah markii shubuhooyinkii laga wada jawaabay ismoodsiintii uu markaa doonaya inuu ku burburiyo islaamka iyo muslimiinta looga wada jawaabay wuxuu ogaaday inay magaalada madiina aanay cidi marka anay cidi awoodi karaynin kadibna wuxuu qabtay dhulka sham wuxuu arkay gacantii kululayda mucaawiya bn abi sufyaan wuxuu tegay basra oo muqira ibnu shucbi baan filaya inuu haystay yacni uu isku dedayay meelahaasoo dhan inuu tago markii ugu dambaysay magaalada kuufuu tegey magaalada kuufa ayuu ka helay markaa dad eh, ruxmaya ama gilgilsan oo doonaya in la casilo eh, ninkii la odhan jiray saciid ibn abi caas oo kuufa madax ka ahaa waa la casilay markaa saciid ibn abi caas oo waxa uu weliba uu cuhmaan ku yidhi keebaad doonaysaan in madax laydinka dhigo waxay dhaheen abu muuse alashcari marka abu muuse alashcari baa radia allahu canhu madax looga dhigay dadkii deganaa magaalada kuufa walaalayaal fitnadiisii si weyn ugumay suurto gelin laakiin magaaladii ama waddankii masar buu ku noqday waxa batay markaa walaalayaal dadkii thuwaarka ah markii dadkii kacdoonnada ahaa ama khawaarijta loo yaqaano ee ku kacay markaa cusmaan ibni cafaan radi allahu canhu bilowgii waxay kasoo bilaabantay masr ha ahaato ama qeyb ha ka mid noqotay ninkaasi shubahooyinkii uu akrinayey masr iyo meelaha uu ku akrinayay rag kale uga horreeyey lakiin uu ku dayanayay ragga ka horreeyey sidoo kale waxaa ka mid ahaa raggii kacay dad markaa cadho iyo ciil iyo xiqdi iyo xaasidnimo u haya cuthmaan ibn cafaan oo cuthmaan markii ay dembiye galeen dembiye markay galeen xuduud ay galeen xuduuddii lagu fuliyey ciil iyo cadho marka u qaaday sultaankii muslimiinta iyo amiirkii mu'miniinta ee cuthmaan bn cafaan marka masar bay ka soo bilaabantay masar markaa dhowr nin ama dad lagu gaadhayo lix boqol oo qof baa isi soo raacay oo isugu jira iyagoo qorshayaal kala duwan leh waaligii markaa masar ka telinayo cabdillaahi bn abi sarxi isagu mashquulsanaa wuxuu ku mashquulsanaa dagaalada ka jira waqooyiga africa iyo maqrib iyo marka andulus oo la furanayay meelahaasu ku mashquulsana kadibna way soo baxeen nimankaas iyagoo lix boqol oo nin ka kooban iyagoo iska dhigaya marka inay yihiin muctamiriin kuwo cimrada u socda ama xajka u socda bishii rajab ee sanadkii afar iyo soddonaad ee hijiriyada ayay soo baxeen afar umaro ama afar hogaamiyayaal bay lahaayeen oo uu dhammaantoodna hogaaminayo ninkii la odhan jiray abu camru ibnu budel ibn alwarqam waxaa afartaa umarana ka mid ahaa cabduraxmaan ibnu cadiis albalawi kanaana ibnu bishr attajibi iyo sawdan ibnu xamran isukuni kaasi habaarqabayaal weeye dadka kani waa dadkii ku kacay dowladdii islaamka waxaa kaloo soo raacay ninkii la odhan jiray maxamed ibn abibakar oo isaguna arrin leh ama sheeko dheer leh oo aynu ka warrami doonno haddii ilaahay ka dhigo walaalayaal raggaasi way isi soo raaceen waxayna isugu jireen baynu nidhi markaa dad xuduud intay galeen cuthmaan radiallahu canhu uu xuduuddii ugu fuliyey oo markaa cadho ka qaaday sababta loo ciqaabay ama ciqaabka loogu fuliyey cadho badan ka qaaday waxaa kaloo isugu jireen raggaasi kuwo markaa damaacidoona ama hunguri uu kaga jiro saldanadii awoodda iyo meel inay qabsadaan iyo waxay isugu jireen kuwo markaa diintaba nacab sida ibnu sawdaa cabdillahi ibnu saba yahuudigaas islaamnimada sheeganayay laakiin kuwaasi way yaraayeen saamayn caynka u badan kuwaasi maylaha wayna yaraayeen tiradoodu intooda badan waxay ahaayeen kuwo markaa xuduud lagu fuliyey oo xuduuddii lagu fuliyey ka cadhaysan iyo kuwa doona iyo madaxtinimo doona iyo noocaasa bay ahaayeen dabadeedna walaalayaal waxay yimaadeen nimankaasi magaaladii madiina cabdillaahi ibn abi sarx markii uu yimi waaligii masar warqad buu usoo diray cuthmaan uu u sheegayo inay nimankaasi aanay cimradoon ahayn ama xaj aanay ku soconine ee ay sheeko kala wataan warqaddii markay u timi cuthmaan wuxuu diray markiiba saxaabadii waaweyneed sacad ibn abi waqaas iyo cali ibn abi aalib radi allahu canhuma iyo rag kale oo uu ku dhahay wajaha oo bal hadda nimankan la hadla marka cali baa ka hor yimi nimankii calina aad bay u way ku xadgudbayeen xitaa oo waad ka dareemaysaa inay ku xadgudbayeen oo ay aad u weynayn jireen marka cali bn abi aalib radi allahu canh cali wuu canaantay maxaa u soo baxdeena khawaariju noqoteen oo fitnada muslimiinta ugu dhex wadaan kadibna shubuhooyinka aynu bay sheegeen waa kanoo cuthman waa sidan waa sidan oo dad ehelkiisa ah buu markaa u madax ka dhigtay sidoo kale arrimihii diiniga ku saabsiisanaa waxyaalahaasi akhriyo shubuhooyinkaaynu kasoo warramaynay dee cali wuxuu ahaa caalim weyn oo ka mid a ah culammada muslimiinta waa uga wada jawaabay dhammaan shubahooyinkii iyo ismoodsiintii markaa ay wadeen nimankaas markuu uga wada jawaabay ayuu canaantay weliba markaasuu ku dhahay dibu noqda waa wayna iska noqdeen waxyaalaha kale ka cabanayeen waxaa ka mid a ah, ninkii la odhan jiray alxakam ibnu abilcaas ninkaana way ka cabanayeen khawaarijdii markaa ku baxday cuhimaan ibnu cafaan oo ay lahaayeen ninkaana in la casilo ayaanu rabna oo ay markaas reer bani umaya ayuu ahaa xakam ibnu caasna oo raggii ay isku dhodhowaayeen cuthmaan ibnu cafaan ninkaana cabashay ka muujiyeen oo weliba waxay ku tuhmayeen lahaayeen ninkan nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu noolaa ayuu nafyi u eriyeyo dhulka daa'if buu geeyey dabadeedna cali baa uga jawaabo wuxuu ku yidhi ninkaa haddii nebigu eriyey nebigoo noolba haddana dib u celiyey subxaan allah marka halkaana xitaa waxay ka helaan ama waxay gabaad ay ka dhigtaan ba waaye sababtoo ah shuubahooyinkan iyo waxani waa gabaad ay ku gabanayaan ma aha wax ay dhab ka tahay waa looga wada jawaabay waxay ku gabanayeen bay ahayd wixii ay ku gabanayeen waa laga saaray meeshii waxaa halka ka caddaatay in ay yihiin dad markaa wax kala doonaya ama muslimiinta inay khalkhal soo geliyaan la raba ayaa halkaa ka caddaatay markii shubahooyinkii laga cilmi tiray ama laga jaahil tiray baan ujeedaa walaalayaal way baxeen markaa nimankii dabadeedna masartoodiiba iskaga noqdeen kadibna waxay bilaabeen in ay warqada qoraan taswiir ah taswiirku waa waraaqo laga been abuuranaya saxaabada rasuulka ridwaan ullahi waxay qoreen warqad baa waxay naga soo gaadhay caliy bin abi taalib oo tilmaamaysa bay leeyihiin in aanu ku duulno magaalada madiin warqad kalea nooga timi zubayr bn alcawaam oo waxay leedahay waxaanu doon wuxuu zubayrnana farayaa inaanu kusoo duulno magaalada madiina dalxa ibnu cubaydillaahiba warqad nooga timi oona leh kaalayo kusoo duula magaalada madiina sacad ibn abi waqaas saciid ibn zayd cabdillahi ibnu cumar cabdillahi ibnu zubayr abu hurayra raggii saxaabadii ugu cilmiga badnaa uguna caansanaa saxaabada rasuulkaba been ka sheegeen oo taswiir bay sameeyeen markaa waraaqay qoreen ay leeyihiin saxaabadiibaa meded naga dalbanaya magaalada madiine joogta kadibna waxay waraaqa u direen dad kale oo iyagana oo kale ay ku dhex jiraan sidoo kalena nacayb u haya cuthmaan ibnu cafaan danuurin radi allahu canhu waraaqahaasi waxay gaadheen marka magaaladii kuufa iyo magaalada basra raggii markaa mar kale ayay dib u soo rogaal celiyeen ayagoo saddex qolo ah qolo ka timi masar qolo ka timi kuufa iyo qolo ka timi markaa basora kuwa masar ka yimi intooda badan kuwii markii horeba yimi bay ahaayeen lix boqol ilaa lix kun qof dad u dhexeeya ayay ahaayeen waxaana hogaaminaya dhammaantood ninkii la odhan jiray alkhaafiqiy ibn alxarbi alcaki iyo afar umarana way lahaayeen ama afar hogaamiyayaal oo uu ka mid yahay kanaana ibnu bishar itajibi kuwii marka hore yimina waa ka mid yahay kani sidoo kale curwa ibnu shaym leythi iyo sawdan ibnu xamraan asukuni raggani waa fitnawadayaashii iyo qutayra ibnuiyo qutayra sukuni intaas ayaa markaa yimi oo afartaa umar aynu tilmaamnay magacyadooda ay hogaaminayaan iyo khaafiqigii kii la odhan jiro dhammaantood madax wada ah waxay iska soo dhigeen marka xujaaj inay xajka ilaahay ay doonayaan inay soo gutaan waajibaadkiisa waxaana raggan ku dhex jiray sidoo kale ibnu sawda ninkii isaguna shubahooyinka ku dhex tuuraya muslimiinta dhexdeeda reer kuufana rag badan baa ka soo baxay ayagana oo afar umaro ama afar hogaamiyeyaal bay kala lahaayeen oo ay ka mid ahayn zayd ibnu sawxaan iyo ashtar naqaci iyo ziyaad ibnu nadar ibn alxaarith iyo cabdillaahi ibn alasam dhammaantoodna waxaa isku hogaaminayay camru ibn alasam ninka la dhaho reer basrena afar bay iyaguna sidoo kale umaro ayay lahaayeen waa xakiim ibnu jabalah iyo bishr ibnu dabicati alqaysi iyo dariix ibnu cibaad alcabdi iyo ibnu muxrish alxanafi afartaa umaro ayay lahaayeen dhammaantoodna waxaa isku hogaaminayaa ninka la dhaho xurquus ibnu zuhayr marka waa saddexdaa magaalo ayay ka kala yimaadeen masar kuufa iyo basra reer masar waxay rabaan inay khaliif ay ka dhigtaan caliy bn abi aalib dhammaantood waxa ka go'an marka inay casilaan cuhmaan ibn cafaan radi allahu canh reer masar cali bay doonayaan radi allahu canhu reer kuufana waxay leeyihiin zubayr bay rabaan reer basrana dalixa ibnu cubaydillaahi bay rabaan way soo baxeen waxay yimaadeen iyagoo markaas qarinayo xujaash iska dhigaya duleedka magaalada madiina dabadeedna waxa dhacay walaalayaal waxay sheegteen nimankaasi in ay doonayaan inay la hadlaan amiirka mu'miniinta ee cuthmaan ibnu cafaan oo ay danahooda gaarka ah iyo gobollada ay ka yimaadeen inay kala hadlaan oo ay magaalada soo galaan saxaabadii way diiday iyo dadkii deganaa magaalada madiina ma soo gelaysaan bay dhaheen dabadeedna walaalayaal waxaa dhacday in ay reer masar u tagaan cali bin abi taalib oo ay aad u weyneynayeen ama ay ku xadgudbeen xagga weynaantiisa ama waxyaalo noocaasa sida shiicaduba iminka igu xadgudubtay oo kale marka walaalayaal markay u tageen cali bin abi taalib waxa dhex maray markaa dood baa dhex martay reer kuufana waxay u tegeen zubayr reer basrena dalxay u tageen cali markaa wuxuu ku dhahay reer masarkii intuu ku qayliyey oo uu canaantay oo uu aad markaa u dhawaaqay ayuu ku dhahay meeshii aad ka soo noqoteen ku noqda wuxuuna dhahay markaa caliy bn abi taalib dadka saalixiinta ahi ama dadka wanaagsan ee saxaabadu waxay dhab u og yihiin in ciidamada ka yimi dilmarwa iyo khashab iyo acwas meelaha ka yimi waa saddexdii ciidan ee ayagu ay ahaayeene malcuunuuna calaa lisaani muxammadin sala allahu calayhi wasalam way lacnadan yihiin carabka rasuulka muxamed bay ku lacnadan yihiin habaarqabayaal weeye ee ha noqonina habaarqabayaashii xabiibka maxamed tilmaamaya dib u noqda subxaan allah way noqdeen markaa reer masar sidoo kale zubayr laftigiisuna isla kelimaadkii iyo erayadii cali bin abitaalib uu dhahay buu ku dhahay reer kuufa dalxana sidoo kale buu ku dhahay reer basra way noqdeen markaa nimankii huwaarka ahaa makacdoonka sameeyey ee khawaarijta ahaa ee ku kacay fitnadii ugu weyneyd ee muslimiinta soo dhex martay ee weli raadkeedii iyo saamaynteedii aynu dhadhaminayno inagoo guryaheenna joogna walaalayaal waxa dhacday marka waxay ogaadeen saxaabadii waaweyneed inay nimankani ay doonayaan inay dhib u geystaan saxaabigii weynaa ee qaaliga ahaa cuthmaan danuurayn ee guursaday labadii gabdhood ee nebigu uu dhalay ruqayah iyo ummu kalfum binta muxamed sala allahu calayhi wasalam ee nebiguna sala allahu calayhi wasalam ugu bashaareeyey jannada sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam mawaaqif fara badan iyagoo mala ah yacnii dadkoo dhan ay maqlayaan khayr iyo duco badan uu u akhriyey gaar ahaan markii uu iibiyey ceylkii ku yaalay magaalada madiina ee yahuuddu markaa ay gacanta ku haysatay ee ay ku addoonsanaysay dadka muslimiinta ceelka waxaa la odhan jiray bi'ru roman nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam yaa iibinaya bi'ru roman oo janno iska leh cuthmaan baa soo baxay oo iibiyey radia allahu canhu ardaah sidoo kale cuthmaan waa ninkii jayshu cusra diyaariyey dagaalkii tabuuk oo meel fog laga dagaalamayay nebigu waa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa jeyshu cusra diyaarinayo janno iska leh cuthmaan ibni cafaan radiallahu canhu baa marka u kacay oo xoolihiisii oo marka waxaa la dhahaa dhowr boqol oo halaad oo dhigaysan oo mid walba alaabi saaran tahay ayuu ilaahay jidkiisa u bixiyey ciidankaana ninkii diyaariyey wuxuu ahaa cuthmaan ibnu cafaan nebiguna uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inuu ahluljanno yahay haddaba bal kuwan u ninka sidaas saalixa oo he wanaagsan ee u dabacsanaa ayay ku soo baxeen fitnadii ugu weyneedna way dhacday walaalayaal saxaabadii waaweyneyd sida zubayr oo kale wiilkiisa cabdillahi bn zubayr buu u diray cuthmaan ibnu cafan oo ku dhahay ilaali sidoo kale cali bn abi taalib labadiisii wiil xasan iyo xusein ayuu u dira ku dhahay soo ilaaliya khaliifka rasuulka sidoo kale talxa ibnu cubaydillah labadiisii wiil maxamed ibn abi talxa ayaa loo diray marka iyaguna inay ilaaliyaan cuthmaan ibna cafan radia allahu canh dabcan walaalayaal nimankii way baxeen huwaarkii ama khawaarijtii way ka baxeen magaalada madiina dabadeedna waxay bilaabeen inay shawraan ama arrin ay isku ogaayeen isku waafaqsanaayeen waxay bilaabeen inay warqad been ah ay qoraan ayna ku shaambadeeyaan shaambad been ah oo ay la leeyahay oo cuthmaan ibnu cafan baa soo shaambadeeyey kadibna hal mar bay dib ugu soo noqdeen magaaladii madiina marka waxa iyagoo takbiiranaya takbiirtoodiibay dadkii ku war heleen war maxaydii soo celiyey waxay dhaheen cuthmaan baa nin ka mid ah addoommadiisii awrkiisa saarnaa oo wuxuu ku sii socday gobolladii aanu ka nimi oo warqad buu sidaayey warqaddana waxaa ku qoran dhammaan dadka idiin soo noqonaya thuwaarka ah ama khawaarijta ah waa in la laaya oo weliba fi juduuci nakhli geetimareed markaa lagu salbiyaa ama lug iyo gacan isdhaafa la gooya subxaan allah marka warqaddii baanu helno warqaddiina waa tan oo waxaa ku qoran shaambaddii iyo saxiixii cuthmaan ibnu cafaan marka waxaanu aragnay ninkani cuhmaan la dhahaa eh, inuu doonayo inuuna dilo marka dooni mayna eh, bay dhaheen inaanu dib u noqone magaaladii baa naga iminka haysan subxaan allah saddexdii qole kuwii masar ka yimi iyo kuwii kuufa ka yimi iyo kuwii basre ka yimi ba isu jawaab bay dheheen cali bn abiaalib wuu fahmay markaa meesha inay qorsha jiro wuxuu dhahay arrintan maxaa saddexdiinaba isku jawaabta idinka dhigay hal nin haddaa qabateen maxaa kuwa reer kuufana isla jawaabtii ay ugu dhaheen reer basrana isla jawaabtii u bixiyeen arrintani waa arrin aad meel madow aad ku soo wada faqdeen oad isku soo wada heshiiseen waxay dhaheen markii dambe intay badheereenba siday doontaba ha noqotee annagu dooni mayno umana baahnin ninkan madaxda noo ah waynu naftiisa casilaa oo u is casilaa ama annaga qasab ku casilayno oo dilayno subxaan allah marka go-aanka noocaasa bay qaateen magaaladii madiina gebigeediiba way qabsadeen marka walaalayaal arrintii cajiibka ahayd baa dhacday iyo fitinadii weyneyd ee muslimiinta kala kaxaysa ama midnimadeeda kala kaxaysay ayaa dhacday insha allahu tacaala mawduucyada kale iyo barnaamijyada kale soo socda ayaynu ku faahfaahin doonaa qaabkii ay u dhacday dilkii la dilay saxaabigii weynaa ee qaaliga ahaa ilaahay raalliha ka noqde cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu wa ardaah intaas ayaan insha allahu tacaala walayaal kusoo gunaanadaynaa intaynu ku kulmi doonno barnaamijkeena soo socdana waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat allahi wbarakaatu hada wallahu aclam wbillahi towfiiq wsala allahuma cala sayidina wxabibina muxamed